bsm اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh rb العaalمين وslى اllه وslm عlى nabيina mحamed وعlى آlih وصaxbih أجmaعin waxaan ku dhex jirnay baxhigii kitaabkii aan dhaha ihbaatu kwni sunati waxya min allahi tacaalى qismigii oo ahayd maطlbkii labaad oo ah dalaalة الsunati calى ana sunata waxyu min allah sunadii oo na tusinayso sunnada nebiga inay waxyi tahay eh, tii baan ku dhex jirnay marka muqadimaan u soo sameyno waxaa noogu dambeysay ilaahay rasuulkiisa inuu noogaga hadlay kheybiyaad waxyaalo maqan oo hore u dhacay iyo waxyaala aan dhici oo dhici doono oo aanan gaarin weli intoodina qaarkii aan ka joognana sidooday u dhaceen qaarna waxa weeyaan way dhiman yihiin sidii u sheegay u dhici doonaan taasna waxay tusinaysaa waxa uu nebiga intaa noogaga warramay min tilqaa'i nafsihi inaysan ahayn wax loo soo waxyooday inay tahay leannu qeybka waxaanu hore u sheegnay ilaahay buu gaar ku yahay wax yar oo rususha laga baro unbayno ayaa laga ogaan karaa wax kale oo ogaan kara qeybka ma laha ninkii ku yidhaahdo roobbaa baa waktigaas imaan doona sanadkan abaaraa dhici doonta jiraa imaan doonta kaytaa imaan doonta waxaad ogaataa dajaal inuu ninkaas yahay liannahu umuurtaas qeybka anagay wamaa tadrii nafsu maadaa tagsibu hadan qur-aan sariix u waay naf birri waxay kasba doonta ma ogo maadaama adiga aadan ogeyn sidee aad marka wax dhici doona ad ugu hadli kartaa marka axaadiidtii waxaan ka bilaabaynaa wax la yidhaahda alaxaadiithu alqudsiya axaadiithu alqudsiya waxaa laysku waafaqsan yahay inay tahay waxyi mubaasharatan min allahi ilaa rasuulihi inay tahay wax kalena maba ixtimaali kartaba axaadiidta qudsiga waxaa la yidhaahdaa axaadiid hiy alatii yarwiiha anabiyu sala allahu alay wasalam can jibriil can rabbi alcaalamiin waa aclaa sanad baa la yidhahdaa nabiga wuxuu leeyahay jibriilaa iiga waramay ilaahay buu iiga waramay ilaahay sidaasuu iri qaala allahu tacaala aayad qur-aanana ma ah ayib marka taas marka waxay noqonaysaa ima can ariiq alilhaam aw almanaamaat iyo can ariiq aakhar mubaasharatan waxa weeyaan axaadiidu qudsiga oo saxiixadoo haabitka ah ilaa boqol iyo dhowr ay gaaraysa marka noocan ayaga ah kuwa laga murmi kara xataa maba soo geli karaanbu liannahu markuu nebi yidhaahda akhbaranii jibriil can rabbi alcaalamiin ana allaha tabaaraka watacaala qaala qaal kayta kayta waa inay waxay iska tahay waa iska muuqata walidalika alaxaadiiu alqudsiya la yidhaahdaa waxay u dhexaysaa martabo qur'aankii iyo sunnada nebiga ay u dhexaysaa sunnada nebigana way ka saraysaa qur-aankiina way ka hooseysaa daraje ahaan haddii la yirahdo waa mata markii sanadka uu saxiix noqdo waa waxaa laga yaabaa marka qaarkeed inuu nebiga ilaahay toos ugu wariyo oo ilaahay uu soo waxyoodo ayoon ba xataa lasoo marin waxaa ka mid ah xadiidkii imaam muslim uu wariyey bisanadihi can abi idriis alkhawlaani can abi darin can الnabiy sal اllau alيه wasalam fi ma rawaa can illahi tabaaraka wa tacaala fiiri markaan nebigu ka wariyey nebigana wuxuu u sheegay anahu rawaa can rabi اlcaalamiin qaala ilaahay wuxuu iri yaa cibaadii inii xaramtu ظulma calى nafsi wajacaltuhu baynakum muxarama falaa tadaalamuu falaa tadaalamuuna waa la yiri marka xadiidkaas waxaan leenahay ilaahay rasuulkiisa wuxuu iri ilaahay wuxuu ii sheegay inuu yiriya yaa cibaadii buuri addoomankaygiyow inii xaramtu ldulma calaa nafsi dulmiga naftayda waan ka xarimay buu buuri wa jacaltuhu dulmiga waxaan ka yeelay baynakum dhexdiina muxaraman ee falaa tadaalamu marka ilaahay asigoo hadduu dadka dulmiyo aanu wax wax ku qabsan kara aan jirin iyow haddana iska xarimay inuu dad dulmiya ilaahay in allaha laa yadlimu annaasa shay-an walaakina annaasa anfusahum yadlimuun ilaahay waxaad samaysatana kaa kaa nusqaami maayo in allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin waxaadan aadan qabanina kuu ciqaabi maayo waa ilaahigiina abuurtay oo wax weydiina ay jirin laa yus'alu camaa yafcalu wa hum yus'aluun haddii allihii awooddaas lahay uu iska xarimay adinkoo addooman oo ladiin weydiin doono inaad isdulmisaan muxaram weeyaan buuri waxaan ugu jeednaa xadiidkaas waxa weeyaan xadiid oo maxaan ku iraahdaa eh, oo xadiid qudsi ah marka xadiidtaas qudsiga waxay tusinaysaa bisariixi alcibaara inay waxy min allahi tacaala ay ka tahay cid ku shaki kartana aan lahayn marka ma dhehayno axaadiida qudsiga haday waxi noqotay kuwii kalena waa lamid ma dhehayno lianna axaadiida qudsiga waa qeyb gaar ah ayada nafteeda waxay tusinaysaa inay waxi min allahi tacaala ay tahay laakiin laga qaadan maayo ayada laga qaadan maayo inay sunnadoo dhan waxi wada tahay sunnadaoo dhan inay waxi tahay adilo kaleay naga rabtaa adiladii qeybna waa soo sheegnay qur-aankii qeybta sunnada aan ka sheegi doonane waa qeyb kaloo gaar ah weeyaan marka waxaa ka mid ah adiladii sunnada yaan inta kaaga sharxaya axaadiid oo nebiga ka soo aroortay tusinayso in nebiga sunnadiisa waxi ay tahay waxaa ugu horeeyo xadiidkii almiqdaam ibni macdi karib alkindi eh, kindi waa dhulkan xadaramowta dhul ku yaallo magaalooyin ka mid ah ayaa kinda la yidhaahda marka dad badana ah, maadaama hadda dowladda la yaqaano kanada ay tahay al alkanadi alaleey ma ah wax oo ruwaadka kamid ee eh, nasabadooda oo kanadi liiramaya kindi waa wadaa kulligood kindi u akri ah. marka wuxuu uri ninkaas wuxuu uri nebigan waxaan ka maqlay asoo dhahay alaa inii uutiitu lkitaaba wa mithlahu macahu alaa inii uutiitu lkitaaba kitaabkii baa laysii buuri oo waxyigaasoo qur-aankii ah wa mithlahu macahu qur-aankii in lamid ena way la socotay billaahi calaykum qur-aankii waa la fahmayaa meel min suurati alfaatixa ilaa suurati annaas u ku dhammaado qur-aankii waa la yaqaana wa mithlahu macahu maxaa waa waa laysii kitaabkiyaa laysii waxaa la socday wax lamid ina waa leysi macnaheedi maxaa waaye bimacnaa waxaa weeyaan sunadii nabiga caleyhi salaatu wasalaam wa mithlahu macahu laa yuushaku laa yuushiku rajulu yanthani shabcaana calaa arikatihi yaquulu calaykum bilqur'an famaa wajadtum fiihi min xaraamin faaxiluuh wmaa wajadtum fiihi min xaraamin faxarimuuh alaa laa yaxilu lakum ilaa aakhiri alxadiid nabiga wuxuu iri saas hadday tahay qur'aankii keligiis maaha wax laysoo waxyooday yaanan maqlin dad adinka idinka mid ah nin oo sariirtiisa ku dangeego shabcaan calaa arikatihi yaquulu dhahay calaykum bilqur'aan qur kale leh ah idinku filan qur-aanka waxaad ka heshaanoo xaaraamna iska xarima wixii aad heshaanoo xaaraamina iska xalila sidaas nin dhahay yaan ladinka helin buuri markaasuu nebiga wuu miithaal na siiyey waxyaala qur aan ku jirin inuu sunadiisa nagaga xarimay a wuxuu ri alaa laa yaxilu lakum laxmu lximaari lahli walaa kulu dii naabin min asibaaci alaa walaa luqطaة min maalin mucaahidin mucaahadin ila an yastagniya canha saaxibuhaa xadiidkaas abu daawuud iyo axmed yaa wariyeen culamo badan oo albaani ugu dambeeyana waa saxiix yeeleen marka u fiirso wuxuu uri nebiga dadyahabow idiin waxaa idiin xalaal aan ahayn eh, laxmu lximaari alahli dameerka la dhaqdo dameerka dadka ay rartaan iyo dameer waxaa jiro oo dameer farow la yiraahdo ximaar ximaarilwaxshi carabta u taqaana diildiilmaha uu leeyahay buurahaas iyo dhulkaas uu ku nool yahay kaas waa bannaan yahay laakiin kan aan dhaqanno laxmigiisa ma banaana buu uri nebiga in la cuno waxaa yowma khaybara la xarima intii hore waa la cuni jiri kow walaa kullu dii naabi min asibaac dugaagta maci galeene lama cuni karo libaaxa iyo maxaan ku irahdaa shabeelka iyo maxaan ku irahdaa haramcadka iyo wixii lamid oo dhan lama cuni karaa layiri ayib walaa luqtatuna ma banaano wax dhumay min maalin mucaahadin nin oo gaal ah oo muslimiinta cahdi la galay maalkiisa hadduu ka dhumana ma bannaano ilaa an yastagniya canha saaxibuha inuu yidhaahdo ma rabi anigaa iska tuura ninkii raba ha qaata hadduu yihahdo waa goonigeeda marka fiir hadda ashyaadan oo dhan waa muxaramaad wa qur-aanka ma ku jirtaa waa jawaabti maya marka haddii aan yidhaahdo qur-aanka wixii ku jira unbaa na quseeyo dameerki hilibkiisaan cunaynaa marka waxa weeyaan eh, libaaxi waa la qalanayaa maxaan ku iraahdaa xoolihii dadeed waa la boobayaa saasay noqonaysaa marka marka wuxuu nebiga na tusiyey yaanan dhihin qur-aanka keligiisa lagu kaaftoome qur-aankii sunnadii hala isla qaato saas weeyaan taas waxayna tusinaysaa qoladii isku magacawday inay yihiin qur-aaniyiin waa dad akhbiyaa-a dadaan caqli lahayn weeyaan liannahu qur-aankiibaa sidaan sunnadii wuxuu ku leeyahay sunnadii nebiga qaado wamaa aataakum arasuulu fakhuduuh qur-aani haddaad tahay qur-aanku wuxuu ku faras haddaa mathala haddaan idhaahdo aniga ilaahay ma xusaay subxaana allahi alxamdu lilah walaa ilaaha ila allah allahu akbar walaa xawla ma dhahaybo leesh liannii ani qur baan ahay oo intaas axaadiid ee waxaa lagu leeyahay wadkuru llaha dikran kahiiran wasabicuuhu bukratan wa asiilan qur-aankiyaaba ku amray qur-aanka kuma dhahay laa xawla walaa quwata dheh kuma dhahay laakiin wuxuu ku leeyahay ilaahay xus sabbix marka lafdigii subxaan allahi walxamdulilah xadiidka lagu sheegay qur-aankiu ka tarjumaya fiiri laa xawla walaa quwata ilaa billahi nebig wuxuu iri kanzu min kunuuzi iljanna marka wuxuu iri subxaana allahi walxamdu lilahi walaa ilaaha ila allahu albaaqiyaatu saalixaat almaalu walbanuuna ziinatu اlxayaati اdunya walbaaqiyaatu saalixaatu khayrun baaqiyaatu saalixaat maxay tahay nebigaa noo sheegay see marka qur-aankii aada leedahay waa ku kaaftoomaya sunnadii waan kaga tegaya waxaa noo imaan doonto in culamadan badan soo ijmaac ay soo guuriyeen ninkii yidhaahdo waxa aan xujaysayno waa qur-aan keligiis sunnadii nebiga ma qaadanayno ijmaac inuu gaal yahay bay ummaddii isku wada waafaqeen oo showkani ibnu xasmi kulli culamado dhan ay soo naqliyeen liannahu macnaheedii waxa weeyaan salaad sidaan rabaan u dukanaa zaka sidaan rabaan u bixinaa sidaan rabaan u soomayaa ilan waxay dhan tafaasiilkeedu sunadii a lagu sheegay qur-aankiina guud ahaan u sheegay marka qolada qur-aanin la yiraahdo waa qolo gaalnimo qarsanaysa waa dadka masaakiinta ay rabaan an yadxakuu calayhim bas inay ku qoslaanay doonayaan wa ilaa labadan lakalama geyn karo caqlina geli maayo marka waxaa fiicnayd qofka inuu yidhahdo meel loo soo aaday inuu leeyahay ninkii yidhaahdo aniga gaalaan ah waxaan waa diidanahay dariiq loo soo raaco uu leeyahay ninkii yidhaahdo aniga muslimaan ahay jumlatan wa tafsiilan waxaana waa qaadanaana meel loo soo aado u leeyahay waxa ka dambeeya laba wajiilo weeyaan waa munaafiq munaafiq waa aragteen oo yatadabdab wإida laquu اladiina aamanuu qaluu aamana wإida khalow ilىa shayaaiinim qaaluu inaa macakum inama naxnu mustahzi'uun gaalada hadday la joogaanna waa gaalanimay sheeganayaan muslimiinta hadday la joogaanna sidaanay sheeganayan waxaanad aragtid oo ahlulbidaca oo islaamka inay duraan usoo tafaxayda haddii aragtid waa dad lasoo shaqaalay oo adduunyadooda aakhirada loogaga gatay aniga waxaan arkay oo aan qaabilay nin sheegana kiristaanan ahay buu yiri oo soomaali ah joogi marka wuxuu iri niman kiristaan ahaa aan u sheegay in kiristaan ka qaatay lacag iyo jiif iyo ji iyo guriyaa laysiibuuri lacagtaydi kanada ay ka imaanaysay buuri usra oo nin tabiib ah uu ku jira lacagtaydi isoo diri jirtay buuri aniga marka waxaa igu ximbaaray qanaaco aan ku qancay ma ah buuri kiristaanka laakiin adduunyaba aan aad ka heshid baan ugu qancay buuri marka saasaan aan u qaatay marka dadkii waxaan caqiidadooda ugu fasaasinaya waxaan ku qancay ma aheene wax dantayda aan ku fulshanay buu wallahi waxaa dhacday buuri habeenaha qaarkeed markaan guriga jooga qalaqa intii uga batay iyo murugti lacagtiina waa fiiriyaa mushkiladan oo aan leeyahay oon dadka uu hogaaminayo oon waxaan jirin oon ku qanacsanayn ee markaan fiiriyane waxay ri murugay igu dhalisaa buuri ilaa habeenaha qaarkeed hurdada markay iga soo go-i weyso yaan aayad kursi intaan isku akriyaan isku aan jirki isku salaax aan isku masaxayaan saaxa jiray buu iri fiiri markaan wajaxaduu bihaa wastayqanathaa anfusuhum sooma ah dulman wa culuwan wixii ay sheeganayaan afkay ka sheeganayaan uurkana ma la qabaan marka dadkan hadda meelaha ka qaaqaalinaya waa dad lasoo shaqaaleey waxaa la yidhaahdaa akhasu nnaasi man badala diinahu lidunyaa hayrihi dadka dad waxaa ugu hooseeyo dadkii diintiisa bixiyo inuu adduunya asiga dhaafsada ma aha nin kaloo ugu shaqayna waa dadkan reer galbeedka oo dhan jawaasiis iyo shaqaalow awaay waxay doonayaan oo keli ah dadkaas gaalada siday ay macnaha horumarkoodii iyo ummadda inay jibiyaan oy dadkaas kor noqdaan oo ummaddii muqawimaadkeedii thawaabidii ay kala dagaalamaan islaamka ahayd ayagoo maslaxad u raadinaya gaaladaas u raadinaya waxa dhan la qaylina intaas weeyaan laakiin meeshaas makula gaarsiinaysaa waay koonkan ilaahay baa xukumo nin kasta siduu doono wax uguma hagaagaan imisaanu aragnay dad usoo tafaxayda islaamka inay la dagaalamaan wixii ugu dambeeya ku dhacayna la wada ogyahay fi nihaaya laa dunya walaa ukhra cudur ilaahay agtiisana ka heli maysa ayb marka waxaan u jeednaa xadiidkan nabiga u yiri wamilahu macahu yacni bihi sunnatahu biitifaaqi ahli اlcilmi wamilahu macahu qur'aankaas waxaa la socda oo layla soo dejiyey sunnada nebigaa lagu wada fasiray wax isku khilaafsan ma jiraan taas hadday sunnadii nebi noqotay macnaha waxa weeyaan wax ilaahay xaggiisa laga siiyey marka diida maba imaan kartabo marka xadiidkan waxaan ihi laba laba tusaalaan ka qaadanay marka ugu horeysa waxaan ka fahamnay sunnada ilaahay agtiisa inay ka timid annagoo ka qaadanay uutiitu waa laysiiyey uutiitu ficilkaas waa ficli mabni lilmajhuul ah uutiitu waxay ka dhigan tahay aataaniya allahu mithla alqur'aan liannahu ficilka waxaa la yihahdaa yubnaa lilmajhuuli liasbaab ima lilcilmi bilfaacili wa khuliqa alinsaanu daciifa insaankii waa la abuuray yaa abuuray macnihii wakhalaqa allahu linsaan ay ka dhintahay uutiitu macnii waxaa wey aataani illaahu ay la mid tahay ayib waa mid weeyaan dalaalada labaad waxa weeyaan ana sunata nabiy mithlu qur'aani fii kowniha waxyan min allahi haddii la yihahdo fulaan mithlu fulaan haddii la yidhaahdo waa isla wada egyihiin meel kasta waxaa waaye musaawaatu fi kuli shay baa la yidhahda sunnada nebiga qur-aanka waa lamid waxay kala mid tahay fi lixtijaaji biha waalcamali biha in la qaata lana xujaysto yay kala mid tahay iyo in lagu camal falo ma diideysa marka sunnada inay ka gaabiso qur-aanka markii la yiraahdo oo qur-aanka lafdigiisa icjaaz uu yahay mutacabad bitilaawati uu yahay kulligiisa mutawaatir uu yahay kulligiisa macluum uu yahay way kaga duwan tahay meelaha qaarkeed laakiin waxay iskala mid yihiin waxaan haddii lagu yidhaahdo waa xaaraam lixadiidi nabiy sal alla alay wasalam ama waa xaaraam liqowli llahi tacaala labadiiba xukunkoodii waa in lawada qaata marka fiiri wa milahu mithliyadii taasaa lagala jeeda ayib khaaabi wuxuu iri wa mithlahu macahu xadiidkaas laba macno buu leeyahay buu iri in macnaha hore ay tahay anahu uutiya min alwaxyi albaطini gayru lmatluwi mithla ma uutiya min aلظaahir almatluwi inay tahay nabiga waxyi in la siiyey waxyigaas oo aan ahayn midka la akhrinayo oo sunnadii ah inay tahay iyo inay tahay ana macnaahu anahu uutiya alkitaaba waxyan yutla wa uutiya mithlahu min albayaani inay tahay qur'aankiina waa la siiyey iyo qur'aankii wixii lagu sharxi lahay ay udina lahu an yubayina ma fi lkitaabi fayacumu wayakusu wa an yaziida calayh fayusharicu ma laysa fi kitaabin lahu dikrun fayakunu dalika fi wujubi اlxukmi wa luzuumi اlcamali bihi ka daahiri اlmatlubi min alqur'an wuxuu leeyahy markaa inay tahay macno loo soo waxyooday oo qur'aanka lagu cadaynayo oo ay tahay in la qaatana ay waajib tahay sida qur'aanka loo qaadanayo oo kale marka labadaas ixtimaal midkaad qaadatidba waxay tusinaysaa labadiiba sunnadii nebiga inay waxyi tahay midda hore haddeen idhaahdo waxyi oo baatin ah oo ah sida kan oo qur-aanka oo kale aan ahayn ee nebiga macnihiisi ku dhex qarsoon yahay asiga lafdiga uu nooga cabiray haddii la yihahdo sunnadii waxyi tahay waa muuqata haddii la yidhahdo nebigaa loo xil saaray inuu qur-aankii dadka u bayaaniyo axkaamtii uu sheegayna u faahfaahiyo ilaahay ana u idmi hadduu la yihahdo wixii idni ilaahay ku yimaado waxay weeyaan labadiiba kama baxsano ayib daliilka labaad waxaa ka mid eh sunnadii inay waxay tahay xadiidka tusinayo ana annabiya akhbara wuxuu noo sheegay ana jibriil yulqii fii qalbihi minha shay-an yacni marka qaarkeed isoo saxaabad u warramaya wuxuu iri jibriila ii imaanay asoon qur-aan igu soo dejinayn qalbigu wax iiga tuuraa buu iri wixii waan dareemayaa anaa dadki uga cabiraya buu nabi yiri xadiidkaas waxaa kamide ina ruuxa alqudsi nafatha fii ruuci ana nafsa lan tamuuta xataa tastakmila ajalaha wa tastawciba risqaha faاtaquu اllaha waajmiluu fi طalabi walaa yaxmilana axadakum istibطaaءu الrisqi an yatlubahu bmacsiyat اllahi faina allaha tacaala laa yunaalu ma cindahu ila biطaacatihi xadiidkaas oo imaamu shaafici wariyey cabdirasaaq uu wariyey musanif ibn abi shayba uu wariyey culamo badan oo albani kamid yihiin ay saxiix yeeleen xadiidkaas nebigu wuxuu ku yiri ina ruuxa alqudsi ruuxa alqudus waxaa la yidhaahdaa jibriila loo yaqaano tanazalu lmalaaikatu waruux ruuxaas maxaa waay waa jibriil markii nazala bihi ruuxu lamiin la yidhahdo maxaa lagala jeeda jibriil wuxuu iri nafatha fii ruuci wuxuu ku afuufay buu iri aniga qalbigayga ana nafsa nafti lan tamuuta inaynan dhimanayn xataa tastakmila risqaha ajalaha aan dhaha naf dhimanaysa ma jirto ilaa ajalki ilaahay uu tala galay inay dhammaysato maaha wa tastawciba risqaha risqigeedana ay dhammaystirato marka saas hadday ba tahay fattaqu llah waajmiluu fi alab ilaahay ka cabsada waxaan haddayba kuu qoran yihiin wixii kuu qornaay jihada aad ku raadinayso xalaal ha noqoto ee baatil xaaraam ha ku wixii laguu qoray unbaad cunaysaa laakiin haddaad dariiq xun ku raadiseed xaaraamay kaa noqonay haddaad wanaag ku raadisidna waxay xalaalay kuu noqonay waa unasla ayagii sidaad ku raadisid marka fa ajmidu fi alab markaad dalbaysiin jid fiican ku raadsada buuri walaa yaxmilanna axadakum axadkiina yousan ku ximbaarin istibtaa'u risqi risqiga inuu ka soo daaho an yadlubahu inuu dalba bimacsiyati illaah maanta shaqaad aada waa waaysay beriyaad aasa waa waaysay maalinka dambe yaysan kugu ximbaaran inaad dadki dhacdid inaad xatooyo bilowdid shaqadii kaasoo soo daahday risqigii aada waaysay yay kugu dhalinin inaad xoolihii dadeed aada xadid ama aada meel macsi ilaahay aad ku raadisa maxaa yeele fa ina allaha tacaala laa yunaalu maa cindahu ilaa bitaacati marka dhihi maysid ilaahay hadduu xalaal kugu arsuqi waayo xaaraam kugu arsuqi maayo oo risqigaada waa isla risqigii leh adiga unbaa meel xun iska geysa haddaad ilaahay rabtid inuu wax ku siiyo ilaahay daacadiisa wuxuu kugu siin xaraamtiisa kugu sahli maayo baahi iyo qalaq unbaad ka sii qaadaysaa xadiidkaas wuxuuna tusinayaa inuu jibriil intuu nebiga u yimid qalbiga oo wax kaga afuufay nebigana wixii ou dareemay macnihii ou fahmay alfaadiisu uu noo bedelay oo ay ka mid tahay sida hadda noola sheega xadiidkaas ay ka mid tahay ayb marka maxalushaahidka waxa waye ina ruuxa alqudusi nafatha fii ruuci ay ana jibriila awxaa ilaya wa alqaa hada alxadiida fii ruuxi wa khaladii min gayri an yara nabiyu sal allahu alay wasalam axada wa min gayri an yasmaca sawta wa huwa axadu wujuuhi lwaxy marka qaarkeed jibriil markuu nebigu wax usoo waxyoonay suwar badan oo ku imaanay tan suwartay ka mid tahay qaala bnu lqayim wuxuu iri wahwa yucadidu maraatib alwaxyi wuxuu iri alula markuu soo sharxa uri athaaniya maa kaana yulqiihi lmalaku malaga wuxuu ugu tuuray fii ruucihi wa qalbihi nabiga ruucihi waa macnaheeda qalbiga waa min gayri an yaraahu nabiga inuusan arkin asoon arkayn kamaa qaala nabiyu ina ruuxa alqudsi nafatha fii ruuci uri marka waxaa oo nabiga lagu soo tuuray mar waxay noqonayaan mubaasharatan min almalik min almalak marna waxa weeyaan waxay noqon kartaan ilhaam iyo axad wujuuhi lwaxyi ay noqonayaan marka waxaan ka qaadanay xadiidkaas inuu jibriil nebiga uu imaan jiray siduu markuu qur-aanka uu keenaya si lamid u imaan jiray sunnadana uu keeni jiray sunnada marka uu keenaya dariiqada keli a jibriil waa u kala magacaabi jir tanna waa qur-aan tanna waa sunno ayib marka xadiidkan haddii uu yiri jibriil baa inta samaawaadka laga soo dejiyey aa nebiga qalbigiisa ku afuufay haddii xadiidkaas saas waxyi ku noqday ma dhici karta nebiga qaarna in loo soo waxyoodo qaarna adigaa lagu xil saaray lama dhahay wixii waa in isku baab noqdaan marka nebiga caleyh salaatu wasalaam waxa uu wada yimaado uu ku hadlo o dhan waa waxyigaas wamaa yantiqu can ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa intaas dhegeyso si fiican liannahu ilaahi subxaanahu wa tacaala qaala bnu kathiir fi tafsiri qowlihi tacaala wamaa kaana libasharin an yukalimahu allahu ilaa waxyan aw min waraa'i xijaabin aw yursila rasuula fayuuxii biidnihi ilaa aakhiri alaaya wmaa kaana libasharin uma haboona an yukalimahu llahu ilaahay inuu la hadlo ilaa waxyan can ariiqi lwaxyi oo kala hadli karaa waa kana muusa kaliim raxmaana la yihahda markii wax loo yaxwaxyoona ilahay rasuul waa la hadli karaa aw min waraai xijaabin ama min waraai xijaabin asoon arkeynin waxaa weeyaan nebiga waxaa dhici karta rasuulka ilaahay kalaamkiisa inuu maqlo ilaahay uusan arkayn marka muusa waa kan ilaahay ka dalbaday markuu kalaamkiisa maqlay inuu yidhi ilaahu arinii eh, ilaahu aan ku arka waa kan yidhi markaasaa ilaahay wuxuu lan taraanii walaakin indur ila ljabali in istaqara makaanahu fasawfa taraanii marka waxa weeyaan adduunyada ilaahay laguma arko aakhiradana waa lagu arkaa bal jannada darajaadka ka sareysa ru'yatu rabi alcaalamiina waa adduunyada awoodeena lama eko adda fiiri sawdyaalkan aan maqlayna haddii xoog sawd u dhaco oo inta anaga daaqadeenna ka badan own aan maqalno waan dhimanayna haddii iftiin awooddeenna ka badan nagula soo furo indhaha waa naga tegayaan haddisida nagula soo dhawaalaya marka ilaahay ma arki karna adduunyada walidaalika nabiga markii uu leylat almicraaj la dheelmiyey rabbigaada ma aragtay marka layihi markaasaa ana nuuran ana araahu buuri seen ku arki karaa nuuraaba ilaahay ka sokeeya buuri ayib marka waxa weeyaan ibnu kathiir wuxuu iri wamaa kaana libasharin an yukallimahu allahu ilaa waxyan asoo oo sharxay haadihi maqaamaat lwaxyi waxyiga maqaamaadka uu leeyahay binisbati ilaa janaabi illaahi caza wajal marka ilaahay loo fiiriyo addoomanka oo rusushiisa ula hadlo duruqda uu kula hadlay kamid tahay buuri wa huwa anahu tacaala taaratan yaqdifu fii ruuci nabiy shay-an marka qaarkeed qalbigiisa wax lagu ridayaa laa yatamaaraa fiihi anahu min allahi caza wajal waxbaa qalbiga ka soo dhacay wuxuu ogaanayaa oo la tusinaya inay ilaahay uga yimideen kama jaءa fi صaxiix bni xibaan can rasuuli اllahi ina ruuxa اlqudusi nafatha fi ruuci ou yiri ilaa aakhirih marka fiiri waxyaalaha uu ku ogaan karo ay kamid tahay maxaan ku irahdaa nebiga waxyiga ilaahay kiisa ah waxa waaye in wax lagu soo tuuro wa min dalaalati الsunati calى kowni الsunati waxya min allahi ana الnabiy sal اllahu alيه waslama saraxa fi bacdi اlaxaadiid ana allaha awxaa ilayh kada wa kada min alaxkaam wa yakunu dalika can طariiqi الsuna tanna u fiirso marka qaarkeed nebiga wuxuu leeyahay ilaahay wuxuu ii soo waxyooday keyta wa keyta wixii loo soo waxyooday nebigu markuu noo sheegana qur-aan maaha xadiid way noqdeen marka macnihii maxay noqonaysaa sunnadii inay waxay tahay mathalan waxaa kamid e xadiidkii muslim ou wariyey saxaabigana uu ka wariyey sanadkiisa ciyaad ibni ximaar la yidhaahdo ana nabiya sala allahu alayh wasalama qaala inuu yihi ina allaha awxaa ilaya an tawaadacuu xataa laa yabgiya axadu cala axad walaa yafkara axadu cala axad xadiidkaas saxiixi waa nebigu wuxuu noo sheegay ilaaha wax iisoo waxyoodeen wuxuu loo soo waxyooday maxay noqdeen laa yabqi axadu calaa axad walaa yafqar axadu calaa axad hadda laa yabqi axadu calaa axad ma xadiid baa masa mase waa qur'aan bilijmaac qur'aan maa xadiid waay xadiid hadduu yahay waxyigi ma gale mase ma gelin in allaha awxaa ilaya uu nabiga yiri wuxuu ii waxyooday laa yabqi axadun calaa axad hadduu xadiidkan waxyi noqday kuwii lamid ena waa oo lamid ahaayena waxyi bay noqonayaan marka ama nebiga waxna u rumey waxna ku diid aday ku jirtaa tanaaqud waa ama waxaan waa isku baabe nebiga waxau noola yimaado o dhan waa waxyi dheh labadaas aday ku jirta marka xadiidkan wuxuuna tusinayaa in sunnada nebiga marka ay ku timaado waxyi inay tahay liannahu tawaaduci inala amraahu waxay ku timid xadiidkan marka tawaaduca waxa weeyaan ilaahay xadiidkan wuxuu nooga nahiyey nebigiisa can khaslatayni damiimatayni laba oo dabeecad oo xun wa humaa albagyu waalfakr baqyi qofkii lagu xadgudbo iyo qofkii loo faano ayaa la yidhaahda marka waa waa sifaat xun oo ninka addoonka ay habooneen inuu ku uu ku hagaago qaala almajdi ibnu taymiya ibnu taymiya awowgiis wuxuu yidhi naha allahu calaa lisaani nabiyi can nawcay alistiaala cala alkhalqi dadka oo layska kor mariyo labada noocay ku imaan karta xadiidkan lagu diiday buuri wa hiya alfaqru labada nooc maxaa waa alfaqru waalbagyu lianna almustaiila dadka dadka iska kormarsiinaya in istataala bixaqin xaq hadduu sheego uuna iskusamar isku sara mariyo faqad iftakara waa is ammaanay mathalan ninaa wuxuu leeyahay nin kale yuu isu ufaaninaya xuli ani qur-aankaan xifdisanahay ninka kaleo kuleeyahay qur-aankii ma xifdisana wuxuu sheegay xaq waaye huwa xaafid wa hada laysa bixaafid marka waxa weeyaan iftakhara calayhi laakinahu bixaq xaqaas ma ahayn inaad ku ammaantantid ma aha ilaahaa ku sii waxaad sheegtay been ma aha oo runaad sheegto qur-aankii waad xifdisan tahay ninkan kaa soo horjeedana ma xifdisano laakiin istitaalaad samaysay runtiid sheegaysaa waxaad u adeegsaday inaad dadkaan iska sare marisid ma banaano aw bigayri xaqin ama nin baa waxaad leedahay aniga sooma aha waa kaa aabbo wanaagsanahay waxaasoo khisladaan leeyahay wixiina maba lihidbo fa huwa baqyun weeyaan falaa yaxilu hada walaa hada buuri haddii ilaahay fadli gooni wax kuu siiyo dadka inaad isaga sare marisid laguma siinin aniga waa qurxanahay waan caddahay waan dheerahay qolo fulaana ka dhashay haddaad dadka isugu ammaantantid waxaad sheegtay run iinaa dhici karta laakiin kuuma banaano inaad inaad isku faanisid kuuma banaano yacni isfaanid haddaad maqashid xaqiradaa ku hoos jirto yacni adiga intaas mili waad iga hooseysaa wa tan ladiida taas wa dadka way siman yihiin annaasu sawaasiya ka asnaani lmishti shanada lagu shanlaysanay si ilbay ilkeedu ogyihiin dadku ogyihiin marka hadduu fadli ku siiyana ilaahay inaad ku mahadisid waa laakiin addoomanka ilaahay kanba ilaahay waa sii karay inta adigu ku sii waxaa looga qariyay waa taqdiir min allahi tacaala inaad adeegsatid oo anagaa kaaga fiican aad tiraahdi kuma banaano marka masaladaas waa masale oo oo oo muhim ah waxaa ka mid a ah axaadiida sunihii oo tusinaysa nabiga sunadiisa inay waxyi tahay nabiga wuxuu iri xadiid uu ku soo arooray bukhaari fii saxiixi bukhaari ataanii alleylata aatin min rabbi faqaala salli fii hada alwaadi almubaarak waqul cumratan fii xajati xadiidkaas bukhaari uu wariyey oo saxiixa ah nebiga markuu xajka usoo baxay aan rasuul loo soo diray waana jibriil wa wuxuu ri habeenka xalay mid baa ii yimid buuri markaasuu wuxuu i yiri buuri oo ilaahay iigaga yimid salli fii hada alwaadi baa layidhi waadigan ku duko almubaarak wa qul waxaa tiraa cumra fii xaja cumra oo xaj ku dhex jirto aan galayaa dheha layidhi marka fiiri wixii rasuulkaas lala soo diray oo nebiga loo sheegay ma qur-aanu ahay mise xadiidkii nebigu noo sheegay u noqday xadiidkii nebigu noo sheegay u noqday waxay weeyaan marka maxaa lagu diidayaa inuu xadiidkii yahay marka aatintaas waa jibriil ayib marka jibriil waxaa loo yaqaanaa safiiru alwaxyi ilaa ambiyaa illaah ambiyada ilaahay midba meel u xilsaaran yahay nin roobka u xilsaaran nin dadka nafta ka qaaday jibriil waxaas u yahay ruuxulqudsi waxaa la yidhi waxaan nafta ay ku noolaato oo iimaanka iyo islaamka ah ambiyada ayuu u keenaa uu ilaahay uga keenaa waxaa ka mid ah adilada sunnada ku soo aroortay ee tusinaysa sunnada inay waxyi tahay annanaa najidu nabiya sal allahu alayh wasalam fii xaalaatin kathiira yus'alu can shayin falaa yujiibu canhu waa tii bukhaari hore uu noogu soo ishaaray marka qaarkeedina imaanayo oo kurbaysan oo murugaysan markaasuu ilaahay rasuulkiisiyo waxaani waxaana igu dhacay taanay tahay maxaa xalkeeda uu yahay buu ninkii saxaabiga weydiinaya nebiga marka waa ka aamusaashi haddii nebiga uu ahaan lahaa mid asiga agtiisa wax ka keeno isla markii fawranaa looga jawaabi lahay laakiin waa laga aamusay waxaa ka mid ah qad samica allahu qowla alatii tujaadiluka fii zawjiha waa qur-aan waa taas intay u timiday aytil ilah rasul ninkaygii waa idihaaray xaaraamaan kala noqonay ilmihii haddaan asiga u geeyane maxalli karo ilmihii oo ilmihii haddee waxay rabaan in in e, hooyo oo adee kaadidii ka dhaqdo ayda u qabayso dharkii u guntiso waxa dhan nin maka bixi karo hawshaas aniga hadduu iiga tagane masruufkoodii ma bixi kari buuri macnaha waxay u wadaa labadeeni kalama maaranno dihaarna waa yimiday maxaa inoo xal oon isugu soo noqon karnaa markaasuu iri wax kaloo aniga aan ku haaye ma jirto marka arrinta sidaas waa waad kala tagteen buu nabiga yiri ilaa ilaahay uu arrintii e, aayaadku soo dejiyay qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha wa tashtaki ila allah wallahu yasmacu taxaawurakuma in allaha samiicun basiir marka fiiri markaasaa la inay kuu timid oo dood ay idin dhex martay ama hadal aada isdhaafsateen oo aad xal agtaada ay ka waaysay markaasay ilaahay u jihaysato ilaah waad maqlaysaabaa ay tiri ilaahu xal noo keen aa loo soo dejiyey sidii dihaarkii looga kafaaro gudan lahay labadina isugu soo noqon lahayana aayaadkii lagu soo dejiyey marka taas waxa weeyan waa qur-aankii iyadoo sunnadii aan kuu sheegaa marka saakii mid aan hore kuu soo sheegay ka kamid tahayoo nin saxaabi ah oo yaclaa ibnu umaya la yiraahdo a ah, wuxuu ku weligiis tamanin jiray buu yiri xadiidkan hadda waa noo imaan doonaa eh, bukhaari iyo muslima isla wariyeen wuxuu dhihi jiray laytanii araa rasuul allahi xiina yanzulu calayhi lwaxyu waxaan jeclaan lahay maalin inaan unkaan aan la kulmo nebigoo waxay kusoo degay oy xaaladiisa bedelan tahay inaan arkaan jeclaan lahay saxaabada kaloo nebiga u dhow dhow sida abu bakrin ibnu cabaas cumar ibn khadaab maalin kastay arkayeen caaisha qur-aanku soo degaa laakiin saxaabadan kale ninkan hadda yaclaa ma la kulma nebigoo lagu soo degay markaas maalin in arkaan rabi lahay buu iri falamaa kaana nabiyu biljicraana calayhi thawbun qad udila calayhi wa macahu naasu min asxaabihi id jaaa rajulu mutadamikun bitiibin faqaala yaa rasuula allahi kayfa taraa fii rajulin axrama fii jubbati bacdamaa tadamakha bitiibin fa nadara nabiyu sal alla alay wasalam saacatan jicraana waxay ahayd markuu nebiga maka furtay yaa markaa qoladii reer hawaasin la jiray ee daa'if ah yuu dagaal la soo galay markuu soo dhameeyey uu cumro meel jicraana la yiraahdo uu cumro kasoo xarmaday siduu asoo maka inuu ka cumraysto doonay asoo jicraanadaas joogo saxaaba maadaama nebiga u xarmaday saxaabadiina way la xarmadeen nin mid ah xarmaday asoo dharkiisii wato barfuunna ismariye waxaanu ognahay ninka cumro markuu galayo inuu dharkii iska bedelo laba go oo toltol aan isku tolnayn inuu qaato inuu isnadiifiyo inuu markuu xarmaday kadib barfuun uusan marsanin ninka marka wuxuu ogaaday inuu mukhaalafa ku jiro si uga baxana ma yaqaan nabigu u yimid uri arrintaana igu dhacdee ilaahay rasuulkiisa maxaa tale fa nadara nabiyu saacatan nebiga marka saacad badan uu shib iska ahay jawaab ma siinay liannahu xukumkii ma yaqaana nebigi fa jaa'ahu lwaxyu marka waxyigiyaa u yimid fa ashaara cumar ilaa yaclaa an tacaala cumar oo hore u maqlay shalaaytade oo yacla bni umaya oo dhihi jiray nebigoo lagu loo soo waxyoona inaan arkaan jeclaan lahay cumara yidhi war fursadaadi waa timide nebiga waxyaa ku bilowdee kahalay buu yidhi waa soo orday marka yacla fa jaaa yaclaa fa adkhala ra'sahu nebigoo go-i uu ku daboolan yahay uu intuu maradii iska qaaday uu markaa nebiga wejigiisa inuu arko uu madaxii la gashtay maradii yacni nebiga mara hoosena waa wataa oo hoostaas kale uu ka guntan yahay midii madaxa iyo dhinacan ugu daboolneed buu madaxa la geshay si wejigiisa u arko markaasuu madaxa geshtay fa idaa huwa nebiga wuxuu ku arkay muxmaru lwajhi yaqidu kadalika saaca nebigu wejigiisa aada u gaduutay ee markaa waxaa waaye ay ka soo baxayso wax oo xuuro u dhow macnaha waxaa waaye yacni codka feeraha qofka ka soo baxayo isagoo macnaha gulxamaya buu maqlay uma suriya canhu waa laga fayday macnaha waxyigiyaa go-ay faqaala nebigu wuxuu uri ayna saa'ilu aladii yas'alunii can lcumrati aanifan ninkii cumrada i weydiinaya aawa faltumisa rajulu ninkii ninka oo madaxa nebiga la geshanaya yaclaa waa yaclamahe ninkii wax weydiiy ninkii wax weydiiya haloo yeera lyiri waa loo yeeray fajiia bihi ila nabiy sala allau alayh wasalam faqaala nebigu wuxuu uri ama tiibu ladii bika faksilu halaatha maraatin bu horta barfuumkii aada ismarisay iska dhaqaa layidhi wa ama aljubbatu fanzachaa baa layidhi jubbadane fanzichaa iska siib uma asnac fii cumratiga maa tasnacu fii xajika baa layidhi marka waxaan u jeednaa yacla arrintiisa iyo nebigoo lagu saxwaxyoona inuu arkay waa mas'alo kala waa laakiin ninkan su-aasha weydiye nebiga horta in looga jawaabi waayo macnaheedu waxay tahay nebiga wixii la weydiiyaba min cindi nafsi inuusan ka jawaabayn horta waa mar oo nebiga shib uu ka yiri mar labaad waxyi baa nebigu kusoo degood arkayso dadkii oo dhan ay wada arkeen waxyigii markuu nebiga ka go-ay waxa ka soo baxay aaya qur-aan ma ahayn sunnadaana ka timid marka ma diiday sunnadan inay waxay tahay ma diidaysaa jawaabti la saas weyaan yani jawaabti waxa weyaan sunnatu nabiy sal alla alيh wasalam waxyun min allahi lannahu marag baa u yimid waxyi ku kusoo degay waxa loo soo waxyoodayne ninkaan sidaas ku dhahaa la yidhi marka nebiga min cindii kama jawaabin wuxuu keenayna qur'aan maahena waa sunno ma diiday sunnadii waxyi inay tahay marka jawaabti waxa weyaan la taas weeyaan waxaa ka mid ah amhilada sidaas oo kale ayadoo qur-aan ah nebiga maalmaha maalmo ka mid ah yaa qolo yuhuud oo meel fadhisow soo maray markaasay u soo degdegeen waxay yidhaahdeen waa furseen nebi maxamed maanta noo yimide eh? su-aalaad ha lagu tuurtuura yidhahdeen waxay doonayaan nebiga inay caajis geliyaan ama inay xujeeyaan marka fa sa'aluuhu can iruux nebi maxamedow ruuxda nooga waran dadkan way nool yihiin waxaan ku noolnahay waa naftaas nagu dhex jirta meel ay nooga jirto iyo midib ay leedahay iyo sida ay noogu dhex jirtona ma naqaano waa wax la isweydiiyo wa nebiga waa la weydiiye markaasuu fa askata nabiyu sal alla alay wasalam bimacnaa sakata falam yarudda calayhi shay ninkii uma jawaabin facalimtu annahu yuuxaa ilayh qaala faqumtu fii ma makaani falamaa nazala alwaxyu qaala yasaluunaka can اlruuxi qul iruuxu min amri rabbi wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila fiiri ambiyada hadday ahaan laheyd dad oo sheeganaya waxoo dhan inay dhammeeyeen qof bani aadana wuxuu ku leeyahy wixii la weydiiyebo karaamaan anigu ugu jawaabaya iyou leeyahay rasuulkii wax loo soo waxyoonay yaa waxau leeyahy waxyaalaha qaarka hadii la weydiiyo ogeen ma aqaani waa sugaya waxyaa ku soo degay waxaa ruuxay ku weydiiyeen waxaa lili quri ruux min amri rabbi ruuxa rabbiga iskale asigaana arrintiisa yaqaano adinka ma ogaan karta liannahu cilmiga ladiin siiyey ku gaari maysaan ruuxdii inaad xaqiiqadeeda ogaataan saasaa la yidhi marka mas'aladaas waxa weeyaan waa mas'ala muhim ah inuu nabiga calayhi salaatu wassalaam siduu rabo uusan ugu jawaabaynin wax kastoo la weydiiyo haddii xukumka hore ugu cadyahayna dadka waa u sheegaa haddii xukumka uusan aqoonnin waxyi uu ilaahay ka sugaya waxyigaasoo ama sunno u imaan karay ama uga imaan karay maxaan ku irahdaa sidii qur-aankii ama sidii sunnadii ugu imaana siduu raba ha ku yimaado laakiin waa inuu bayaan min allaahi tacaala u yimaado dariiqa mina turuqina ugu yimaado taas marka waxay na tusisay sunnada nebiga ayaan ka dhex helnay axaadiid badan oo na tusinayo nebiga sunnadiisa inay waxyi tahay maa yantabiqu calaa xadiidin waaxid yantabiqu calaa baqiyati alaxaadiid taasna waxa weeyaan wax jiro waay markaa taasaa la doonayaa inaanu ogaano ishkaalaadku imaan karto arrintaas aan sheegnay jawaabteeda darsiga soo socdaan ka bixin doona haddii ilaah yidhaahdo wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wa saxbihi ajmaciin